laakiin sida ilaahay agtiisa uga qoran iyo sida baainkiisa ku jira iyo wuxuu ku dambayn doonaba inuu ahlunaar yahay narjuu waanu rajaynaynaa lilmuxsiniina muxsiniinta waxaan u rajaynanaa oo min almuminiina muminiinta ka mid a ah an yacfuwa inuu dhaafo canhum xaggooda inuu ilahay isaga dembi dhaafo wayudkhilahum inuu geliyo aljannata jannada inuu geliyo biraxmatihi naxariistiisa inuu jannada ku geliyo rajaha isaga ah waxaa loo baahan yahay inuu camal la socdo ujeeda yani rajahaas inuu camal la socdaa loo baahanya weliba rajo keliyata lama baano ruux waxaa loo baahanya inuu ahaado bayna alkhawfi waalrajaa nusuustuna sidaas wey mar cadaab baa laga hadli marna jannaa laga hadli calashani waxa inay noloshaadu ahaato nolol u labadaa khaf u bayna alkhawfi waalrajaa cadaabka ilahay ood ka cabsato iyo jannadiisood rajayso ujeeda jannadiisood rajayso maara yani waxa khawfan wa tamacan khawf alla cadaabkiisa aad ka cabsanayso iyo dhamac aad rajo aad ka qabto alla jannadiisa subxaana wa aad ka rajaynayso maara marka hadii rajuhu uu run yahay raj iyo waaa kala jira ammaanibaa kala jir raje iyo ammaanibaa kala jir rajaha sharcigu uu macnaha dadka muminiinta farayahay waxa weeyaan waa midka uu camal la jiro asbaabtii aad qaadanayso dadaal uu kaa muuqdo ijtihaad aad la imaanayso kaa rajaa la yidhaahda maxaa yeelay ruuxu hadduu shay rajaynayo oo damaaci kaga jiro rajihiisuna uu dhab yahay dhowr baa ka dhashay ashyaada ka dhaansa waxaa ka mid ah a ah horta marka koowaad wuxuu aada u jeclaanayaa shaygaa inuu helo marka labaadna wuxuu necbaanayaa shaygaasi inuu gafo marka saddexaadna wuxuu dadaal haayo sujuudii wuxuu ku bixinayaa dadaal ah inuu shaygaa isaga agaado laakiin waxa weyaan intuu iska fadhiisto jannada ilaahay iyo khayrkiisa iyo naxariistiisaan rajaynaya taasi waxa weye alamaani baa l huruur baa la yidhahdaa kadaa la yidhaahdaa iyo ammaaniya inuu qur-aan ka cabiro wey man sidaas wey laakiin rajada laysbaraya midaa iyada ama aha yani wuxuu ka dhigan yaha o kale nin intuu iska fadhiistay aan guursanin oo guri dhisin oo yidhi waxaan rajaynayaa inaan ilmo heli doono ilmo inuu i dhalan doono wiilal iyo caruur macnaha iyo gabdhadan dhali doonaan rajaynaya ujeeda sidaa yidhi oo kale ka dhiganya ama intuu iska fadhiistay oo gurigiisa gacmaha laabtay yidhi waxaan rajaynayaa inay iisoo soo go-do yani intaasoo midha intaasoo tan oo midha ina iisoo gaadaan rajeynaya xabadna muusa dhulka gelinin mjid kaasoo kale ka marka ammaani baa laydhaha taasoo kale rajaba lama yidhaahdo rajaha camal baa la socda dhaqan baa la socda maa sidaas walaa nadanu aadin walaa na'manu calayhim dushooda u aadin noqon mayno macnaa dushooda u aadin noqon mayno waxa weye cadaabka ilaahay uga aadin noqon mayno ma odhanayno mu'min oo dhan cadaab ma taabanayo laakiin mas'alada qadciga waxa wey inay unsanada ku dambayn doonaan walaa nashhadu lahum وما كاتبين عمينا بالجنة في الجنة وما كاتبين عمينا أحيان صورة إلى أفراده وما كاتبين عمينا لكن جملة يعني أهل السنة والجماعة الروح أبو وحي الكائفين تقول إنت إنه الشنادة قريق والمؤمنين تقول إنه الشنادة قريق والآن منافقين في يقاربوا لإن النار قريق والآن ونستغفر بالله فالأول يجير إلى الله لمسيئهم قوضة ثمانة سنين قوضة الدنب يقالينا بالله فالأول يجير إلى الله ونخاف عليهم وعلى نوحة سنين waxaan uga cabsananaa cadaabka ilahi walaa nuqniquhum ma aan quusinayno naxariista ilahi ka quusin mayno laa taqnaquu min raxmat illaah waalmnu aamin noqosho ilaahay cadaabkiisa laga aamin noqdo ood iskuba tirtaba inaan lagu cadaabaynin iyo walciyaasu quusasho naxariista ilaahay laga quusto ood goosato in lagu cadaabayaana labadoodaasi yanqulaani waxay ruuxa ka raraan can milati lislaami diinta islaamka ka guuriya yani diinta islaamka ka qaadaan ka raraanoo gaalnimay gaadsiiyaan wa sabiilu lxaqi xaqa sidkiisuna baynahumaa dhexdooda ayuu ahaaday aliyaad iyo wlmnu maujeeda falaa yamanu makr allahi ila alqowmu alkhaasiruun yani ilahi subxaana watacaala dhagartiisa iyo cadaabkiisa kama aamin noqdo ilaa dad khasaaray oo gaaloobay mooyaane dadka unbaa ilaha cadaabkiisa ka aamin noqday oo isku tiriya inay jannada gelayaan isuguma talagalaba canaabba cabsidiisa iska faraha ka qaada maana sidaas wey yani sidoo kaleeto quufsasho ilaahay naxariistiisa laga quufsaana ayaduna gaalniday ruuxa gaarsiinaysaa buu leeyahay waxay u gaarsiinaysaa ruux hadduu naxariista ilahay ka quufto yidhahda marnaba lagu dembi dhaafi maayo naftiisu marka waxay ugu sheekaynaysaa inuu dunuubtii badsado wuxuu is odhanayaa kolleyo kolley dembi alla tuuba baqre oo jalo geli weyside taarifkan adduunyada ka faa'iidaysiisu odhanaya intaadan aakhiro geeridu kugu imaaneen ka ka faaidaysa oo shahawaadkii iyo munkaraadkii iyo saariska ka faaidaysa intaadan dhibaninoo cadaab aadan tegin baan yani muctaqadka iyo caqiidadaasad u dhalanaysa wuu fogaanaya saa daraadeed gaalnimu marka daba ay gaarsiinaysa waa gaalo weya yani waxa weya quusashada ilahay naxariista laga quuso subxaana watacaala addoonku marka waxaa loo baahan yahay inuu u dhexeeyo khaasatan alla subxaana watacaala wuxuu leeyahay ana cinda danni cabdihi addoonkaygu xadiisulqudsiga shayba malihii uu ii maleeyo ayaan macnaha waxaweye martiinayabu alla le subxana watacala siduu ii maleeye ayaan macnaha kula dhaqmaya saas daraaddeed culimadu waxay leeyihin ruuxu intuu nool yahay oo uusan geeri islahayn yani waad geeriyoonaysaa waxaa fiican bay leeyihiin marna inuu dhanka cabsida macnaha waxa weyaan badsado marna xagga rajaha uu badsado labadooda inuu udhexeeyo laakiin goorta uu yidhaahdo alalaha waad jeedsatay oo aakharaad usii jeedaa oo uu geeri isu maleeyo markaasoo kaleeto inuu rajo maxdi alla yimaada loo baahanya inuu macnaha waxa weye rajaa iyo damaca uu badiyo alla naxariistiisa u damcayo maan oo quusashada iyo cadaabka iyo kuwa macnaha inuu iska furudeeyo sidaasaa macnaha habboon baylen iyagoo xadiidka iyo xadiis kaleeta ka qaadanay wanastakfiru dembidhaafaan u weydiinaa limusii'ihim tooda xumaanta sameeyey wanakaafu calayhim waanan u cabsanaynaa walaa nuqadliquhum ma aan quusinayno naxariista eebe ka quusin mayno oo odhan mayno macnaha waxa weyaan naxariistii alla subxaana watacaala ma adeegaysaan yani ninkii boqolka nin jiray oo kaleeto axaadiistiisii ayaa ka mida yani rabbi subxaana watacaala haddana uu dembi dhaafay waalmnu aamin noqosho laga aamin noqdo alla cadaabkiisa iyo walyaasu quusasho naxariistiisa laga quustaayo oo labadii dhinac mid loo dhaco ama rajihii aad u dhacdo oo aamin noqoshaha ama guursasho aad ku dhacdoo qoyskii kaa sambadiyo labadooduba yanqulaani waxay raraan can millati lislaami diinta islaamka ayay ka guuriyaan ruux wa sabiili lxaqi xaqa jidkiisuna baynahumaa dhexdooda ayuu ahaaday labadaasu u bayna almni waliyaad liahli lqiblati qiblada dadkeeda xaalo u sugnaaday jidkaas yani dadka ahlulxaqa ah قبلنا أشياء سبيه مؤمنين تعال أصفه أسوغا أيه لولا تدعون حياة ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه هل تعمل في خلاصة بعد مسألة الإيمان والكفر هي مسألة الخوف والرجاء مركو خلاصة بعد أي ناشا وحكمت ذا قلي روح إيمانك إن سكسارين إلا وحي أغرئ قري إن الدين مويان ولا يخرج العبد أبوك كمبحه من الإيمان إيمانك كمبحه إلا بجحود ما shay diidadii mooyaane adkhalahu geliyey fiihi dhexdiisa yani shaygii diinta geliyey ee uu ku galay ee uu qiray shaygaa inuu intiro oo u diido mooyaane si kale ruuxu kama baxo iimaanka buu iimaanka shaygii soo geliyey inuu diido mooyaane hadalka isaga ah yani waxa weeyaan waxaad moodaa ijmaalkiisaas in laga fiicayo in la faafaayo inuu waayo yani waxa ruuxu juxuud iyo diiddo uu wuxuu qiray ilaaha ilaahnimadiisa iyo cibaadadiisa iyo nebiga nebinimadiisa iyo diidada uu diido oo uu inkiraayo wixii horay uu u qiray islaamnimada uu ku soo galay diidada uu diidaayo waxay ka mid tahay waxyaalaha islaamnimada iyo iimaanka ka saara laakiin keligeed ma ah intaa kuma koobna juxuud keliyata iyo diiddo keliyata laguma gaalooda waxaa laga yaabaa ruuxu isagoo qirsan haddana inuu gaaloobo isagoo qirsan inuu gaaloobo ayaa laga yaabaa waxa gaalaysiinayaa ay tahay camalkiis ah iyo wuxuu la yimid inuu gaalaysiiya laga yaaba macnaha waxa ruuxa ilaah keyrkii u sujuuda ama ilaah keyrkii u gowraca ama ilaah keyrkii nadar u sameeya ujeeda yani ruuxa noocaasoo kaleeta ah walow nabiga nebinimadiisa qirsanaado yani waxa wey ha kirsanaado alle keliyimadiisa ha kirsanaado iyo inuu isagu wax maamulo oo lama lahayn haba qirsanaado waa gaaloobaya wuxuu ku gaaloobayaa dawaabidtii aan soo sheegnay iyo faafaahintii aan soo sheegnay ayuu ku gaaloobaya m marka masaa'il juxuudi keliya iyo diiddo keliyata iimaanka lagagama baxee waxyaalo kaleeto oon diiddo ahayna waa lagaga baxa <coughs> taana waxaa kutusaysa ninka la yidhahdo fircawn waxaan ujeedaa fircoon yani gaal buu ahaa حدنا وحو قرسنا او معنى وحو او امن سنا ان او نبي الله موسى نبي الله موسى ان او اللي يميزه حق الويح في اوغا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلما رب الله سبحانه وتعالى واستيقنتها انفسهم وفيك اوليكرا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بك او اوغا اوغا شنجلك حوغتني بحيث حكمنا tiritaankii iyo ogolaanshihii iyo kunaqiisbaa ka maqan waxaa kamid ahaa maalan ninkii laodhan jiray yani sharcigeeda abu aalib oo kale nebigu difaaci jiray salawatullah waslamu caleyh nebigu difaaci jiray haddana wuxuu qirsanaa diinta nebi maxamed uu la yimid inay tahay khayra adyaani albariya sida shicirkiisa uu ku arooray diimaha diinta ugu khayr badnana ee ugu fiican haddana taasi ma anfici maxay u anfici weyday yacni ogaanshaha uu og yahay iyo furitaanka uu fursanaa ma aysan anficin maxaa yeelay yani walayuusan diidinbe dhaqan ahaan ayuusan ugula imaanin oo muusan hogaansamin hogaansankii marka haddii laga waayey yani ogaansho keliya iyo barasho keliyata laa yuqni walaa yanfaca sidaas wey marka juxuud keliyata juxuudka wuxuu kamid yaha waxyaalaha diidadu waxay ka mid taha waxyaalaha islaamnimada ruuxa ka saara laakiin keligeed ma ah walaa yakhruju alcabdu adoonku kama baxo min aliimaani iimaanka kama baxo ilaa bijuxuudi maa shay diidadii mooyaane adkhalahu fiihi iimaanka dhexgeliyey wuxuu soo dhexgeliyey iimaanka diidadiisa unbuu kaga bixi karaa buu sheeku leeyahy marka waa hadal duuduuban baa nidhi in la faafaahiyo ayaa kaga fiican yani waxaa ka mid a ah maalan ruuxii islaamnimada duro oo kale nebiga salawatullahi wasalaamu caleyhi wax ka sheego oo kale islaamnimada ku seesteeso oo kale kitaabka alla ku seesteeso oo kaleeto ama diintiisa wax kamida ah ku seesteesa walow yuusan diidanaanayn bay waxa wey waa gaaloobaya walow yuusan diidanaanayn السلام لي واحد لهم بقى مركز اللي قالوا أو ديد شرعي لديدي هي واحد إسلامي ولا مسلم قالوا لديدي أحد والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان يعني أدلة ربنا ما تصدق هذا لأن المعنى وحيان أصل كاستمر كان تقرير من دليل في شهالة شهادين يعني واحد آب وكتاب وداراني سيدا درادة قواعد يعني أصول أمبار إن شاء الله تعالى أصول تاغينا مركا كدب أدلة هذا بهاتان وحد أقول قنيتان يعني واحد شارحة يكتب الراحة وحد الله أولين والإيمان إيمانك هو الإقرار وقرتان باللسان عربك لا يكر والتصديق يا يرمين بالجنان قلبك لا يكر تاسو هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان ومسألة تعريف ماهية الإيمان إيمانك بك قلبك ونكترة إلهي أكتيك يعني وحويان شما لك جاهله عذابنا لك جبت كان كإنسان في سمعوية مسائشة أي كفر سبي كمتا ترى أصلا وحا كفر سبي مسألة دي ولا نكفر أحدا من أهل القبلة في بتلوث ونكتري ما بذنب من لم يستقل له مثلا يجوء في كان كفر عمل يعني واحد يعني توحيدك يعني إيمانك كحسان فيك أي واحد صدق كفر عمل إيمانك مركا عند أهل السنة والجماعة وحوي واعتقاد بالجلال وإقرار باللسان وعمل بالجوارح صدح ذات أي إيمانك كوبين يعني واحد يعني إنه قلبك وحكو كره وقلبك كجدتن marka xigtana uu ku dhawaaqo marka saddexaadna xubnuhu ay fuliyaan xubnuhu ay la yimaadaan iimaanku saddexdaba waa ka koobay iimaankood saddexdaba waa ka koobay oo macnaha waxa weyaan qalbiga keliyeysa wax ku jira iimaan ah oo carabkii loola baahna camal hadduusan la imaanina ruuxu mumin weye oo qalbigii uu mumin ka yahay weli iimaankiisii saxiixi weye maya sidaa madhab ahlusunna waljamaaca maa madhabka saxiixa ah ee madhab salafka ah أدلة آيات حديث رسول الله وحوه يعني الروح مؤمن إيمان وحل إلى هذا صدحنا قيبوت بواقلا العمل هي معناها قول قول كواحد لي قول باللسان وقول يقول قلبي عمل كان عمل القلب يا عمل اللسان لي هي عمل الجوارح بسوق لي وأنا مثلا وآدم غيرها اللي والبخاري يعني كتاب الإيمان baraahiinteeda uu aada macnaha ugu oobsaday yani adilada ku soo aroortay aada u soo arooriyey sidaas waa madhab ahlusunna waljamaca waxaa khilaafsan bacdu almanaahib madhab laga soo guuriyo abu xaniifa oo moodo meeshankaas macnaha waxa weyaan hadalkan inuu macnaha waxa weye uu kutusayo waxa uu yahay iimaanku wuxuu leeyahay waa qalbiga iyo carabka ruuxna hadduu qalbiga ka aaminsan yahay carabkana uu ka qiro walow xubnaha ka fulanine مؤمنين وحد مدى مركز ظاهر كهذا الكلام هدي أن لقيدين إنه معناها كتسين أبو جعفر الطحاوي لا وأنه وفي صوشة إنه مذهب كريهي مذهب الأئمة أبو حنيفة يعني النعمان يوحى إيه محمد بن حسن يا أبو يوسف مذهب كورا إليه مركة سيد في العمل يعني وحوى الجوارح له يحبنه عمل كورا إيمان كالغدراء taa iyada ayuu ka tegey uusan meesha ku darin yani madaahib kaleto baabila jira qole waxaa odhanaya jira waxaa jira odhanaya iimaankiisa almacrifa la yidhahda mar haddaad garato ilaahay inuu ilaahay maxamed nebi ilaahay ahaa khalaas mumin baaba tahay waxaa doonta markaa kadib same qowlka isaga waxaa soo gelaya shaydaan inuu mumin ahaa oo fircoon inuu mumin ahaa oo abaanisadoo dhan inay muminiin yihiin yaa soo gelay maxaa yeele kulligood wada ogyihiin inuu alla subxana watacala alla yahay nebi maxamedna inuu macnaa wax weye nebi yahay waa ogsoon yihiin ambiyaduna inay ambiyihiinna waa ogsoon yihiin marka wala barsuulo wal jawaaca ka isaga way ibraahim barbadari yar farabaa baa ku tusaysa inuu awalku uu iibaanka kabiya waxa ku tusaya waxa kamida hadiisi shu'ab al-iman hadiisi shu'ab al-iman al-iman bid'un وستون أو بضع وسبعون شعبة إيمانك وحويان وصدوات الإيطور أما اللحن الإيطور قبلوي أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وكذا إماطة الأذى عن الطريق وحديث النص أول يعني كتك أتكتنا ريساء أتكبريسا وحيالا حلحكا إيمانك كمس وعمل مرك عمل إيمانك مقال مرك إيمانك مرك عمل قوة كمس إيه كما بحثنا مركا سنبه غير صلى الله عليه وسلم والحياء من الإيمان حياء من الإيمان إشارك من إيمانك كم يعني oo kelimatu shahaada oo ugu saraysa macnaha waxa weyaan gabollada iimaanku ka tirtaya iyo imaadati aladaa oo qaybaha ugu hooseeya intaasoo qaybood baa u dhexeeya ruuxu kolba marka waxa wey darajuu ka jooga ruux darajadii ugu sarraysa buu ka jooga iimaankiisu waa kaamil ruux darajaad buu kala yimid acmaashi oo iimaankiisu naaqis baa galaqsi baa ku jira ilaa akhirihi sidaasa marka madhabka ahlusunna waljamaca ah adila aad u fara badan baana kutusaysa oo xadiidkaasi uu ka yahay aayaad fara badanna way kutusayaan waxaa farax ka ah masalada iyadana iimaanku inuu ziyaadayo oo nuqsaamayo ziyaado iyo nuqsaan inay ku timaado sida aayaadka qur-aanka kutusayaan maaa waliimaanu iimaankii huwa aliqraaru qiritaan wa carabka laga qiro iyo watasdiiqu rumayn biljilaali yacni waxa weyaan qalbiga laga rumeeyo iyo waalcamalu biljawaarici ku daray waalcamalu biljawaarici xubnaha oo iyagana lagaga camal falo oo camalkii iimaanka inuu dhex oo juus ka mida gabal inuu yahay waa laga maarmaan watasbiixu biljilaal yacni waxa weye qalbigoo laga rumeeyo iyo wa camalu biljawaaric wa jamiicu maa sax can rasuuli sal ly slam min asharci waalbayaani kulluhu xamdun marka masaladaa iimaanka ah macnaha waxa weyaan aynu hadda soo tilmaanay khawaarijta iyo madhab ahlusunna waljamaaca farqiga udhexeeya muxuu yahay maxaa yeel khawaarijtuba waxay leeyihiin camalku waa juus ka mida iimaanka ahlusunna waljamaacana waxay leeyihiin camalku waa juus ka mida iimaanka iyagii khawaarijta maxaa udhexeey marka ayagii khawaarijta farqiga udhexeeya wuxuu yahay khawaarijtu waxay leeyihiin iyo muctasilada iyo qeyb ka mida hadduu tago qayb ka mid a ah haddii uu tago iimaanka kulligii waa wada tegaya macsiya ruux hadduu ku dhaco ninka dembigeyn hadduu ku dhaco iimaankiisii kulligii waa wada tegaya shay waajiba ah hadduu ka tagana iimaankiisii qayb ka mida ah maadaama tagtay kulligii waa wada tegaya waa madhabkooda wey laakiin madhab ahlusunna waljamaaca waxa weeye iimaanka qayb ka mida inay tagtaa laga yaabaa qayb ka midana ay jirto waana masalada macnaha waxa wey ay leeyihiin yani iimaanku wuu nuqsaamaa wuuna ziyaadaa kabaairta iyo dunuubta waaweyn iyo waajibaadka oo ruux uu ka tagaayo waxa wey iimaankiisii dhaawacaysaa oo naqsi ku keenaysaa laakiin iimaanka asalkiisii oo dhan ma guurinayso oo ma qaadayso ruuxii gaal kama dhigayso meesha ay ku kala tagsayihin marka middaa iyadaa مرجئة إيان كل والجماعة لو حيث كلا تكيهم مرجئة أصلا بوحي آمزيهم إيمانك هو شيء قلبي كتير وشيء قلبي وفكر مركا كجب كارتون هيدا هذا عرب كان وإلك جهل الله أما هكذا أصلا قلبي وأمك كوبين أعماش مركا إيه إيمانك كوبين كتير سوى برابط روح عاصية أعماش منك تجيب هي الروح أعماش قلبه من أيه إيمانك أصلا وكتبين وإسم إيمان ماذا بأن السنة والجماعة مركا أبحوه wuxuu leeyahay qoladanna sidaa sheegteenna khawaarij oo macnaha waxa weye iimaanku acmaasha kulligii kuma tago qolyahanka kaasana wuxuu leey waxay leeyihiin iimaanku ma aha wax qalbiga un ku jira ee acmaashu waa ka mid laakiin acmaashu iimaanku qeyb ka mida ah haddii ay tagto qeyb iimaanki ka mida ah. naqsi baa ku imaanaya ee kulligiiba wada tegayo madhab ahlusunna waljamaca marka wuxuu udhexeeyaa labada madhab ayuu udhexeeyaa khawaarijda macnaha udhexaysa midda iyada aweye madaahibta iyada khawaarijta ha noqoto ahlusunna ha noqoto murji'a ha noqoto muctasilada ha noqoto sidaa iya wada madhabka muctasilada ee khawaarijtana farki weyn ba uga dhexeeya farki weyn uga dhexeeya masaladan iyada ah yani waa far waxaa nidhi waa khilaaf lafdi awey laakiin waxa weye waa labada madhab oo masalada taata isku madhab ka aadisa wey macnaha waxa weye isku qowl wey wallahu aclam يقول المؤلف رحمه الله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق والإيمان واحد وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والثقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى أي شغف وجميع ما سيد مانتي شيء صح كاصحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الشرع الشريع كسبده يوال بيان عبينتها kulluhu dhammaantii xaqun xaq wey wax kastoo nebiga ka asaxay waaba sharciga asalkiisa ah ama cadayntii iyo tafsiirkii iyo sharcu nabiga ku sameeyey ah kulligii xaq wey macnaha ama axaadiista nebiga ha noqoto sal alla alay slam ama aayaadka ha noqdeen qur-aanka ah ama ha noqdo sharci sidiisa u madax banaan oo uu nafku ka hadlayo ama ha noqdo nas nas kaleeto sarxaya oo bayaan uu sheekhu markaa ula jeedo midkuu dooniba ha noqde eh marba hadduu nabiga ka asaxo sal alla alay wasalam xaq saas sheekhu leh jumlada iyadaa wuxuu sheekhu ku radinayaa muctasilada iyo jahmiyada iyo mucaasilada iyo firaq fara badan oo xataa ashaacirada ku jirta oo u kala qaada axaadiista nebiga sal alla alay wasalam mutawaatir iyo axaad u kala qaada mutawaatirka waxay yidhahdaan waa qadciyu hubuut inuu sugan yaho nebiga ka sugan yahay waa go-an tahay waa shay lahuba wey laakiin waxay leeyihiin yani laysa qaciyu dalaala qaciyu dilaala tusitaankiisa uu kutusayo xukumkan ama yani xukumkan caqiidada ama shaygan uu kutusayahay shay la goyn karo ama lahuba maa muxtamil wey axaadiista aaxaadka ah ana ayadana waxay yidhaahdeen bilkuliya waxay faaiidaysaa danni bay faaideysaa mar hadday danni faa'iidayso baab alcaqaa'id maba loo dariishan karay maa baab alcaqaa'id iyo usuusha diinka looma deliishan karay kii mutawaatirka ahna waxay yidhahdeen waa qaciyu hubuut laakiin waa daniyu dilaala wey ayadana waxa weeye yani in loo daliishan karayo inaan loo deliishan karaynin xagga tusitaankeeda ixtimaal baa iyadana ay geliyeen mar hadday marka axaadiistii meesha ka saareen ay mutawaatir iyo axaad kala saarteen ay yidhahdeen aaxaaddii iyadu caqiidaba looma deliishan karay maxaa yeelay waxay ku waa danni weeye danniguna yaqiin ma gaarsiisna usuusha diintana waxaa yaqiinahay looma deliishan karo oo deliil loogama dhigan karayo yacni muqadimaad noocaasay isdaba dhigeen oy axaadiista nabiga sal alla alay slam ay ku radiyeen warkoodaana waxba kama jiro yani waxa weeye muxadisiinta iyo cinda ahli sunna waljamaca salafan wa axaadiista nabiga sal lay sl mar hadduu xadiidku uu sugan yahay laba mid wey xataa hadduu axaadi hadduusa mutawaatir iyada jaawaza alqantara waa gudbaysay uma baahna ka hadal hadduu aaxaad yahayna waxaa jirta aaxaad fara badan oo yaqiin faa'iideysaa sida macnaha ragga fanniga mutakhasisiinta kuwa ahlulxadiidka ah ay sugeen sida xadiidka macnaa axaadiista axaada ah ee ummaddu masalan talaqiga ku samaysay talaqiga ummaddu ay qaadatay oo ay macnaha ku ijmaacday qaadatadoodoo kale maala waxa wey xadiidka aaxaadka ah, ee mashhuurka oo kaleeto xadiidka musalsal bilaima oo kaleeto axaadiis noocaas waxaa jirta aaxaad ah haddana yaqiin faa-iidey xataa xadiisa aaxaadka ee haddana yaqiinta aan faa-iideynin waxay faa-iideynayaan mar hadduu saxiixi oo sugnaado ama xasan noqdo yani waxa wey adanu raajix buu faa-iideynaya mala xoog badan ayuu faa-iideynaya oo xukunkan kadaata uu kugu inuu sugan yahay waa sida maluhu u badan yahay malaha raajixa ana sharciga agtiisa waa muctabar malaha raajixa ah sharciga agtiisa waa muctabar bal mucdamka axkaamta sharcigu yani waxa weye axkaamta adiladoodu waa daniga raajixaa bay ku salaysantaana marka yani qolyahaasuu kaga jawaabaya markay marka axaadiistii nabiga sal alay slam meesha ka saareen waxaa soo baxday marka arrintooda kusoo fadhiisatay inaan alla subxaana wa tacaala iyo tilmaamihiisa iyo waxa ku saabsan aan sharciga iyo naqliga iyo nebiga sal ly wasalam midna aan laga qaadanta حاجة لقى قادرة يا مركا واحد لقى قادرة يا مقدمات عقلية ويكون مرعادين القواطع العقلية يكون مرعادين قواطع العقلية kuwa iyagaabaa marka asal u ah wixii alle u waajibay wixii xaaraamkaa ah, wixii macnaa mustaxiilkaa ah, wixii u bannaan kullu daalika xagee laga qaadanaya waxaa kutusaya muqadimaadka caqliga isticmaal waxba ma aha waxbay moodeen laakiin waxba maaha kasaraabin biqiicatin yaxsabuhu dam'aanu maa'an xataa idaa jaa'ahu lam yajidhu shay-an wawajada allaha cindahu fawafaahu xisaaba wax alla waxay tahay waa dhaandhabanjaalle wey mjeeda dhaandhabanjaalle wey waxba ma aha muqadimaad ay wax moodeen wey waliyaas markuu dinaya وجميع ما صح وحكى سوء صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كسر ومن الشرع الشرع ده والبيان يا ده شرعه ونسك كهالليا مسألة ملح بنان بيان كل وحوي ونسك عضينا يا نسك له كله لما أنت حق حقوي هو وحق وحباب لكم اشروا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وحى الحق والإيمان إيمانك واحد iimaanku waa mid wa ahluhu ahalkiisuna fii aslihi asalkiisa iimaanka asalkiisa sawaaun kuwa ku siman wey iimaanka asalkiisa iimaanku waa hal mid asalkiisuna waa lagu siman yahay watafaadulu kala badnaansho baynahum dhexdooda ahaaday oy ku kala badnaadaan iimaankana oy ku kala dheeraadaanna fi lkhashyati bay ahaatay alkacabsi iyo watuqaa waa cabsi iyadana wa mukhaalafati alhawaa balwada iyo waxa naftu jeceltahay oo la khilaafo wa mulaasamati alwlaa sida wanaagsan oo la laazimo alwlaa macnaha waxa weyaan waa bimacna alaxsan sida wanaagsan ee habboon inuu ruuxu laazimo hawadiisa naftiisa waxay jecel uu khilaafo allahiisna uu ka cabsado acmaasha qalbiga ah yaa lagu kala sarreeya laakiin iimaanka asalkiisa laguma kala sarreeyo saasuu sheeku taqriirinaya jumlada iyada sheekh tacliiqiisa uu ku leeyahay kitaabka وتعليقي وحول فيه نظر فيرا كسوغا بل هو باطل برمان وركاس ور بعض الأول يعني وحوي إنه إيمانك هل مديح لغونا ونسميها أسل فيه وباطل بليه فعلوا حكام الله إذا مسلم كعاصقة إيوه نبيك أنبياء كامل إنه إيمانك إسميت فيه وإيمانك إسميها وكذا الله أسل في إيمانك إنه إسميت سيدي مذهب كان مذهب المرجئة لو أنت مرجئة ورنشري يعني وحويا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر باع لمن كيكا علونه لي مركوسة بحيسة صادر ربي بشيخ ليه هاي باطل ويا مكوت المامية معايا لي دي إيه دي إيه ذاتك شهدنا إيه ذاتك صالحين دا إيه إيه عصاب إيمانك إسكميل كما شهو ترانو إيمانك أسل في سكمات إيمان كريان صادر الشيخ ورمي إلا بالعز لكن صالح حكتاب الشرحي وحد مدى inuu tawjiih fiican qaab fiican inuu macnaa hadalka sheekha u hadeeyo oo u tawjiihinayo qaabkaasi wuxuu yahay yacnii iimaanka asal ahaan waa lagu sameeyey iimaanka asalkiisa waa lagu sameeyey asalkiisa ha lagu sinaadee haddana waa lagu kala badan yahayo iimaanka marka la leeyahay asalkiisa lagu wada sameeya sheekhu wuxuu ula jeedaa ka iyo nebiga iyo saxaabiga iyo shahiidka kulligood waxaa la wada odhan karaa waa mumin sooma mumin baa la wada dhihi karaa midkoodna gaal ma ah sifatu liimaan iyo marka asluliimaan tilmaanta iyadaa waa ka wada dhaxaysaa midna asalkeedu marka waa wada leeyihi laakiin gadaal dambe waxay ku kala sarreeyaan iimaanka ziyaadadiisa iyo nuqsaantiisa wuxuu misaal marka lagu soo qaadanaya ruuxa wax arko oo kaleeto indhaha leh ruuxa indhaha leh yacnii dadku iyagoo wada indhaleen ayay ama wada dhagaleen ayay haddana waxa weyaan araggii ku kala gabsan yihin mid meel dhow wax ka arki mid meel fog wax ka arki mid waa acmasho wax uu indhaha soo saara mooyaane wax kale ma arki karayo mid okiyaale inuu qaato mooyaane si kale uma arki karayo kulligood aragtidii waa ku kala gabsan yihiin haddana waxaa la dhihi karaa kulligood indhool ma ah nin indhoola kuma jiro intoodaas kulligood indhay wada leeyihin sooma indhay way leeyihiin laakiin indhihii waa ku kala gedsan yihin qaabkaas macnaha waxa wey imamulcilmi uu ku tawjiihinaya oo macnaha waxa weye uu qowlka sheekha kaga leexinaya qowlkii murji'ada waxaa qadcan a laba gooraba inuusan sheekhu ula jeedin qowlkii murji'ada ee soo marnay ee odhanahayey inuusan iimaanku ziyaadaynin laguna siban yahay oo nebiga iyo caasiga inay isku iimaan yihiin qolyaha ra'yigooda marnaba ulama jeedo ama sidaa sheekhuulbaasa lagu tawjiihiyo ama kaa ibnamulcilmi macnaha lagu tawjiihiyo waliimaanu iimaankii waaxidun mid wey وأهل أهل كيسنا في أصل أسل كيسة سواء فوق كسنون أصل الإيمان ويكس من هنا مقع إيمانك ويولى حبارتين كما يصبحون والتفاضل كلا سرين بينهم نحو أهاتينا في الخشية أهاتي يوتقى لك عزي ومخالفة الهوى يعني نفس شيء تعسه ولا خلافه والشرع يسيده وتولى راعه وملازمة الأولى سيدها بور ولا لازمه سيد الشرع والرواء إيه، فريق إلا لازمه هودا دي نفس هذا اللي خلافه الله لا يعصى قوة أيها كلا بنداتها دس أيكون كلا بريه إيمانش يكون كلا سريع كيري لكن أصل كيسة ورد مؤمنين ويساس معنا بحو الشيخ تقريرنا طيب والمؤمنون مؤمنين في كل مدامة كلا بريه إيمانش يكون كلا سريع كيري لكن أصل كيسة ورد مؤمنين ويساس معنا بحو الشيخ تقريرنا wlmuminuuna muminiintii kulluhum dhammaantood awliyaau raxmaani allaha raxmaana awliyadiisii allah raxmaana ayay awliye u yihiin wa akramuhum cinda allaahi kooda ugu karaamo badan alla agtiisana adwaacuhum kooda ugu dhaaca badan wey wa atbacuhum kooda ugu raaci badan wey lilqur'aani qur-aanka qur-aanka ninka ugu raacin badan ee ugu dhaqan badan ee ugu dhaaca badan alla subxana watacaala kaasa ilahay ugu karaamo badan wlmuminiina ayuu mauulka qoraya wlmuminiina wlmuminuuna ayaa waa mubtadawey macnaha waxa weya wuxuu sheeku leeyahay muminiintu kulligood ilaahay subxaana watacaala awliye u yihiin yani ilahay baa arrintooda ka waliyey bimacnaa xizb ullahi ulaaika xizb ullahi alaa ina xizb allahi hum muflixuun allah subxaana watacaala arrintooda gacanta ku haye alla u nusraynaya allay jecel yihiin oo jecel wkeeda yani lafdu wilaaya macaani aada fara badan bay ku timaada awliyadii ilahay wey marka alaa ina awliyaa allaahi laa khawfun calayhim walahum yaxzanuun awliyada ilahay ma cabsadaan mana murgaan yaa wey aladiina aamanuu wakaanuu yattaquun muminiinta alla ka cabsadooy kuwaasa awliya allah awliyada ilahay kuwaas ذلك الله سبحانه وتعالى وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار الجاكات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يعني الله سبحانه وتعالى بس المؤمنين كانوا أولياء ولي ولي ولي ولي المال ولي يا الله سبحانه وتعالى ذكر مؤمنين أي ولي يعني نزل صلى الله عليه وسلم وقال من عادى لي وليا حسن القتلة من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب لكن الله عليه ولي أوليه إلى كاملة بيال بمارك يعني سوء إلى دجال بإلاني يعني دجال بسوء إعلامي سينا بيال بلسوة بمحي الله سبحانه وتعالى بيال بسوء إعلامي يا دجال بأوليه مركا ولاية إله سبحانه وتعالى المؤمنين alla subxaana watacaala ay soo jiraan oo ay awliyadiisa yihiin ayada lafteeda isku darajo maa sida iimaanka isa isku darajahan bayna wilaayaduna isku darajahan dadka muminiinta qaar waxaa jira wilaayadooda iyo udhawaanshahooda ilaahay iyo jacaylka uu jecel yahay iyo nusrada uu siinayo yani waxa wey aada iyo aada ay u sarayso oo aada alla ugu dhow subxaana watacaala qaarna waxa weeyaan siidii ugu yaray bay ka taagan yihi يجي وجد من فرق وجنبه أي معناه ولاية الله سبحانه وتعالى كتير إيمان كبرك كده الله يكره تريه ولاية الله سبحانه وتعالى الله يكره تريه أصل نوحة أكل شرينك وميزانك المقياس كؤية هاي إله سبحانه وتعالى عبسيك ويقضى عيسى ويصفر أي في فيها فعيسان تاسا معناها الله سبحانه وتعالى أم ولاية عيسى أم بعيسى هذا الروح معناها فضغير وكتغنا وبعيسى هذا معناها وحوي كده لنا وحويان ilaahidiisa alla subxaana watacaala ashiisa way xoogeynaysaa muminiintii kulluhum dhammaantood yani waxaa laga yaabaa ruuxa muslimka ah in ay ku kulanto yani waxa weye wilaayatun min wajhin ujeeda in dhinac laga xidhiiriyo oo dhinac laga jeclaado iyo alcadaau waalbukdu min dhinacna in laga jeclaado yani wejkina laga jeclaado oo laga naco waa hal fardi ayaa waxaa ku kulmaya alcadaau